الله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaynu joognay xadiiska shanaad ayaynu joognay waxaynu maraynay xadiiska cabdullahi bnu cabbaas qeyb ka midana waa sharaxnay waxa uu nabigu ku yihi slى اllahu عalيه waslm faإida jiئtahum fadcuuhum ilى an yashhaduu an laa ilaha ilا اllah وana muxamada rasuulu اllah fainhm aطaacuu laka bidalika faأkhbirhm ana allaha qad farضa عalayhim hamsa صalawaat fi kuli ywmi walayla marka ay shahaadateynka aqbalaan waxaad uga warantaa inuu ilaahay ku faral yeelay shan salaadood habeen iyo maalin kasta inay shan salaadood tukadaan inuu ilaahay ku faral yeelay uga warran hadday taa kugu adeecaanna waxaad uga warantaa inuu ilaahay ku faral yeelay sadaqad laga qaadaayo kuwooda akhniyada ah bimacnaa zakadii baa loo jeeda oo la siinaayo kuwooda fuqarada ah sadaqadaas oo la siinaayo kuwooda fuqarada waxaa laga qaadanayaa tartiibtaa laga qaadanayaa iyo in dacwada sidaa loo kala u kala muhiimsan yihiin waajibadu in loo kala hormariyo ayaa laga qaadanaya fa inhum laka bidalik hadday zakada aanad aqbalaan waxaan kaaga digayaa xoolahooda kuwooda ugu doorka roon yacni caamiliintu waxay haysteen nooc wilaaye ah saas aawadeed markay u yimaadaan dadka maallayda ah ee xoolaha leh intay halkaa iska fadhiistaan may odhan jirin yacni zakadii noo keena ee waa cid uu dee nebigu sala allahu alayh wasalam u xil saaray oo shaqadaa u diray marka mas-uuliyadda arrinkaa loo loo diray ee loo khasisay awooddaasay ku shaqaynayeen saas aawadeed dadka xoolaha kamay baryayn zakada intay u yimaadaan ba iyagu tirinayeen oo xisaabinayeen markaasaa wixii qabanaya iyagaa ka qabanayay markaasuu uu nebigu u tilmaamaya sala allahu alayh wasalam inuu mucaad eh, neef doorka inaanu ka qaban ee eh, neefka yacni wasadka abaa ah loo jeedaa ee dhexdhexaadka ah ee ka ugu liitana aan ahayn ka ugu wanaagsanna aan ahayn inuu ka qabto waxaanu xadiidku tilmaamayaa neefka xoolaha ugu mudan ama quraanka ay yidhaahdaan in laga qabtaa iyadoo qofkii dee aanu ka raalli ahayn in nooc dulmi soo gelaayo saas aawadeed buu nebigu sala allahu alayh wasalam u yihi waataqi dacwat almadluumi fainahu laysa baynahu wa bayna allahi xijaab calaa kulli xaal xadiiska masaa'il badan baa lagala baxaa bacdi ka mida waa sheegnay bacdina waqtiga oo inagu kooban daraaddeed waa iska dhaafnay laakiin masalada uu sheikhu u baabaystay waa wujubu اlbad'i bالtawxiidi fi اdacwa in tawxiidka lagu bilaabo dacwada gudaheeda inay waajib tahay taana waa caddayn wujubu الtaxdiiri min الshirki wa wasaa'ilih sheikhu waxa u yidhi raximana اllah wa iyaah in laga digaa inay waajib tahay shirkiga iyo waxyaalaha shirkiga sababaya waddooyinka u aba in laga digaa inay waajib tahay ayuu halkanna u baabaystay ama kaga hadlaya xadiiska lixaad can jaabir bni cabdillaah muslim waxa uu ka soo wariyey jaabir ibn cabdillaahi qaala inuu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh waslama yaquul waxaan maqlay buu uhi rasuulki ilaahi salى اllahu alayh wasalam yaquulu xaala kownihi qaa'ila xaaluu odhanayey ayaan maqlay man laqiya allaha laa yushriku bihi shayئa dakhala اljanna ku kastoo ilaahay la kulma laa yushriku biاllahi shay-an isagan ilaahay waxba ugu shariig yeelayn dakhala aljannata jannadu gelaya waman laqiyahu ku kastoo ilaahay la kulma yushriku bihi isagoo ilaahay u shariig yeelaya wax la wadaajinaya dakhala annaar naarta ayuu gelaya rawahu muslimun xadiidka muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey xadiidkani waa xadiis saxiixa ah. muslim baa soo wariyey waxaanuu ka soo wariyey min xadiisi jaabir wakada min xadiisi cabd llahi bni mascuud min xadiisi cabd llahi bn mascuud isagoo ana waa soo wariyey waxaana xadiidku weliba sheegayay riwaayaadkiisa qaarkood atadri ma lmuujibataan ma garanaysaa maxay yihiin labada wax waajibiya markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam mufasiray oo labada wax waajibiyaa waa tawxiidka iyo shirkiga tawxiidkuna jannuu waajibiyaa shirkiguna naar buu waajibiyaa shirkiguna naar ayuu waajibiya marka waxaa laga qaadanayaa in shirkiga la yska ilaaliyo hadduu kiisa sawan yahay iyo hadduu shirkul asqarka yahay mid walba ka weynida badan hadduu yahay ee kaka sokeeya kaas ee ka waabsan ama ka yar hadduu yahayba mid walba in la yska ilaaliyo waayo arrin la yidhi naar buu sababayaa oo naar baa lagu gelayaa waa shay aada iyo aada u weyn shirkul eh, shirkul asqarkuna naarta waa lagu gelayaa laakiin haddii lagu galo laguma waaraayo ruux haddaanu shirkul akbar ku dhiman naarta abadal aabaad kuma waarayo laakiin shirkul akbar ruuxii ku dhintaa naar buu ku waarayaa abad alaabaad abad alaabaad marka wasaa'il shirki xaguu sheikhu ka istinbaaday wuxuu ka istinbaaday wasaaisha shirkigu waa shirkul asqarkay soo gelaysa wasaa'ilu shirkigu shirkul ay soo gelaysaa maadaama shirkul asqarka ay soo gelayso sidaas aawadeed buu ka istinbaaday xadiidka waman laqiyahu yushriku bihi aya ishraak baa soo gelaya yani marka shirki kasta ayaa soo gelaya ama akbar ha noqdo ama asqar ha noqdo waxayse ku kala duwan yihiin midna waxa uu sababayaa khuluud abadi ah oo naarta lagu waaraayo midna khuluud abadiya ma sababaayo shirkulasqarkuna waxa uu ka mid yahay min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn ayuu ka mid yahay nabiguna sala allahu alayh wasalam aada buu shirkiga uga digay nin baa nabiga wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam maa shaa allah washita markaasuu nabigu wuxuu ku yihi sala allahu alay waslam ajcaltanii lilahi niddan ma ilaahay midaad la simayso ama ku shabahayso miyaad iga dhigaysaa mana hayga dhigin waa inkaar istifaamku waa lilinkaar nahyi buu u dhacaya reebis la reebaayo ayuu u dhacaya gabadh baa waxay tidhi wa fiina nabiyun yaclamu ma fi hadin nebigu waa ku inkiray sala allahu alayh wasalam markay tidhi waxaa nagu jira oo nagu dhex sugan nebi og waxa berri dhici doona nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam laa yaclamu ma fii gadin ila allah ma oga waxa berri dhici doona allah mooyaane cid kale ma oga waa inkaar markaa nebigu sala allahu alayh wasalam dadka tawxiidka ugu baaqay shirkigana aad iyo aad buu uga digay shirkigana aad buu uga digay wuxuu rasuulku yihi salى اllahu alيyه wasalam laa tuطrunii kama aطrat النasara bna maryam inama ana cabdu faquluu cabd اllahi warasuuluh ammaantayda ha ugu talax tegina sida kiristaankuba ina maryama ammaantiisa ugu talax tageen inamaa ana cabdun cid kaleba ma ihi ama wax kaleba ma ihiye waxaan ahay addoon faquluu cabd اllahi warasuuluh waxaad tidhahdaan waa addoonkii ilaah iyo rasuulkiisii ayuu nabigu yihi salى اllahu alayh wasalam kulu dalika waa taxdiir oo nabigu shirkiga ka digaayo una amraayo tawxiidka ou saas iyada amraayo manaahij dacwati tawqiifiya cunwaanka toddobaad waxa uu ku saabsan yahay halka aan ku yaro noqdo shirkiga uu nebigu sala allahu alayh wasalam sidaas uga digay dad fara badan ayaa ku dhacay nebiga sala allahu alayh wasalam dabadiisii ku dhacay markaasaa siyaalo kala duwan bay shirkiyaadkii ugu dhaceen qaarkood waxay is yidhahdeen nebiga ammaana sala allahu alayh wasalam markaasaa ammaantiisa ay ku talax tageen oo xadkii dhaafiyeen manziladii uu ilaahay dejiyey nebiga sala allahu alayh wasalam waa ka kormariyeen markaasaa idraagii iyo ammaantii in lagu talax tago uu nebigu ka digay sala allahu alayh wasalam bay ku dhaceen qaarkood waxay yidhaahdeen iyagoo isla nebiga sala allahu alayh wasalam ammaana ayay waxay yidhahdeen faina min juudika addunya wadarataha wa min culuumika cilma allawxi waalqalami nebi allow deeqdaaday ka mid ahaatay adduunyada iyo aakhiraba adduunye iyo aakhiraba adaa ku deeqay taasina waa khuluwi iyo xadgudub nebiga salى اllahu alayh wasalam lagu xadgudbay xadkiisina la dhaafiyey maanaa ashyaadii uu nebigu salى اllahu alayh wasalam ka digaayey maa sha allah wa sha muxamed buu nebigu inkiray salى اllahu alayh wasalam arrinku waa sida ilaahayna doono muxamedna doono taasuu diiday oo u yidhi ajcaltanii lilahi niddan bal waxaad ka warrantaa cidda tidhi faina min juudika addunya wadarataha wa min culuumika cilma allawxi wاlqalami cidda tidhaahda bal ka waran if iyo aakhiraba adaa ku deeqay nebi allow maxay ilaahay u reebeen markay yidhahdeen if iyo aakhiraba adaa ku deeqay oo deeqdaaday ka mid tahay bal waxa ilaahay loo baaqi yeelay waa maxay wa min culumika cilma allawxi waalqalami waxay yidhaahdeen iyagoo weli nebiga isla ammaana nebi allow cilmiyadaada badan bay ka mid ahaatay cilmiga loox iyo qalimka bimacnaa wax allo waxa looxulmaxfuudka ku yaalla waad ka warqabtaa baa markaa laga tilmaamaya taasna waa bail waayo nebigu sala allahu alayh wasalam waxa looxulmaxfuudka ku yaalla ma wada ogeyn haybkana wuxuu ka ogaa keliya inta ilaahay ka ogeysiiyey ayuunba ka ogaa ee loo waxyooday caalim اlgaybi falaa yudhiru calى gaybihi axada ila man irtadaa min rasuuli baa ilahay yidhi marka qadarka laga ogeysiiyeyna waa intaa loo waxyooday wixii kale markaa ma ogeyn ee hayba waatuu ilaahay yidhi iyadoo uu nabiga amraayo inuu yidhahdo walow kuntu aclamu اlgayba lastakthartu min alkhayr wama masaniya suu haddaan ahaan lahaa mid geybka og waanan ogeyne lastakartu min alkhayri khayrkaan farabadsan lahaa uma masaniya suu xumaantana ima taabateen sidaa dhe baa la yidhi nabiguna waa yidhi sala allahu alayh wasalam wuxuu ilaahay yidhi wacindahu mafatixu lhaybi laa yaclamuha ilaa hu rasuulka laguma darin allah agtiisoo keliyay ahaatay mafaatixu lhaybku oo allah mooyaane cid kale ma ogaa allah oo qura og mafaatixu lgaybkana nabigaa fasiray sala allahu alayh wasalam waatuu ku fasiray aayat luqmaan shantay sheegtay inuu markaa yahay in allaha cindahu cilmu الsaacati wayunazil اlgayثa wayaclamu ma fi اlarxaam wma tadri nafsu maada taksibu gada wma tadri nafsu biأyi ardi tamuut shanta aayaddaa lagu sheegay inuu yahay mafaatixu lghaybku ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam ku fasiray xadiiska saxiixaynka marka berri waxa dhici doona iyo naf waliba waxay kasban doonto shaqaysan doonto iyo dhulkay ku dhiman doontaa lawxulmaxfuudka waa ku yaalin haddana maca dalik nebigu sala allahu alayh wasalam ma ogeyn ruux waliba goortuu dhiman doono iyo ruux waliba wuxuu kas kasban doono iyo waxa markaa berri dhici doona shay mucayana oo markaysagaa waxii lagu ogeysiiyey mooyaane waxba wax kale kama ogey ninkan shaacirkiina wuxuu leeyahay wa min culuumika cilma allawxi waalqalami bimacnaa cilmigaagu waa ka badan yahay lawhulmaxfuudkee oo cilmigaagu ka mid ahaaday juz ama qayb cilmigaaga ka mida waxa ah lawxulmaxfuudka waxa ku yaalla dhammaantood quluwi badan baa dhacay qaar badana shirkiga waxay ugu dhaceen inay waxa weeye nebiga sala allahu alayh wasalam ama daday yacni markaa u aaminsan yihiin inay saalixiin ahaayeen inay markaa baryaan oo ay istikaasoodaan oo gargaar weydiistaan oo dad dhinta ay u baaqdaan ay yidhahdaan sheekh hebelow dhibaatada iga korqaad qaad waxaa isii yacni umuuraha noocaasa ay yidhahdaan umuuraha caynkaasina waa shirki waatuu ilaahay yidhi walow samicuu ma stajaabuu lakum wa ywma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum yacni kuwaa baryaysaan ducadiina maqli maayaan baryadaa baryaysaan maqli maayaan walow samicuu ma stajaabuu lakum hadday maqli lahaayeenna idinmay ajiibeen oo idinmay aqbaleen wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum maalinta qiyaamana waxay dafirayaan shirkigiinna say u dafirayaan waxay odhanayaan ma kaanuu iyaana yacbuduun ilahu annaga namay caabudi jirin bay odhanayaan marka allah wuxuu inoo sheegay inay shirki tahay baryadaas amwaadda la baryayaa inay shirki tahay buu ilaah inoo inoo sheegay oo inoo nasgarayy waxay kutubaha qaarkood qorayaan arrin ah oo ay ku leeyihiin nin baa laba nin baa baddu ku qarqoontay doonidii la qarqoontay markii doonidii la qarqoontay ayaa midna wuxuu yidhi marka yaa allah oo ilaahay buu baryay midna wuxuu baryay cabdulqaadir kii ilaahay baryayna waa qar waa qarqoomay bay yidhahdeen oo baddi baa liqday kii cabduqaadir baryeyna waa la nabadgeliyey markaasaa waxay qorayaan khuraafiyiintaasi waxay qoreen alwaliyu asracu ijaabata min allah weligu xagga duca aqbalka waa ka degdeg badan yahay aqbalaadda uu ilaahay ducada aqbalo si ka degdeg badan buu ilahay ducada eh, yani weligu ducada u aqbalaa sida ilaahay ducada u ajiibo u aqbalo si ka deg deg badan ayaa weligu ducada u aqbalaayo u ajiibaa dad baa waxaa ictiqaadsan meelaha qaarkoodna ku xarxariiqay ta macnaheedu maxay tahay yacni haddii arrinkaasi ku ku qabsado ilaahay ha baryina hebel bari ilaahay ha baryine hebel bari ayaa macnuhu dhacays waa shirkigii oo la xayaysiinayo yani ayay noqonaysaa ta noocaas waxyaalo badan oo huluwi ah ayaa markaa dhacay oo waxyaaluhu nebigu ka digayay waxyaalo badan oo ka sii daran ayaa dhacay manaahij dacwati tawqiifiya cunwaanka toddobaad manhajyada iyo waddooyinka dacwadu waa mid tawqiifiya oo nusuus ku taagan oo ariiqa dadka ilaahay loogu yani marka xagga ilaahay dadka loogu yeedhayo ma aha dariiq cusub oo la yska jeexanayo ma aha ee waxa weeye waddo soo jirtay oo soo dhigeen ah siday usoo soo jirtay in loo raacana ay tahay xadiidka toddobaad can caaishata radia allahu tacaala canha caaisha waxa ay bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen ilaah raalliha ka noqdee qaalat inay tidhi qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahay wuxu uhi man axdatha fii amrina hada maa laysa min maa laysa fiihi fahuwa raddun man axdatha ku kastoo ku soo darisiiya fii amrina haada arrinka yagan kan ah maa laysa fiihi waxaan ku jirin ama maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn fahuwa raddun waxa uu soo darisiiyey waxa uu yahay raddun ay marduudun calayhi wax lagu radinaya laga aqbalayn yani wax laga aqbalaya ma aha waa wax lagu radinaayo isaga lagu tuuraayo rawahu lbukhaariyu xadiidka waxaa soo wariyay bukhaari waa muslimun iyo muslim baa soo wariyey xadiidkani waa xadiidkii macruufka ahaa in badanna la arkay marka caaisha waxay tihi nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yihi ka ku soo darisiiyey arrinka uu nebigu isu nisbaynaya waa maxay waa amru diin la amru dunya waa amarkii diinta ee amarkii adduunyada maaha xagga adduunyada nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam antum aclamu biumuuri dunyaakum idinka u aqoon badan umuurtiina adduunyada xaggii laakiin diinta nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu diiday in amarka diinta wax kale in lagu soo darisiiyo aanu nebigu ogeyn nebigu waa diiday sala allahu alayh wasalam amarka adduunyada laakiin wax cusub in la soo darisiiyaa oo lala yimaadaa mamnuuc ma aha bishari inaan waxa cusub ee lasoo soo dariisiinaya adduunyada ku saabsani waa inaanu shareecada islaamka xaaraan ku ahayn qawaacidda shareecada marka loo bandhigo iyo aladila alcaama waa inaanu ahayn shay xaaraana laakiin diinta wax cusub in la soo dariisiiyo lala yimaado iyada lama doonaayo dadka qaar baa marka bidcooyinka laga hadlo la yidhahdo kullu bidca dalaala bidca kasta waa baadi siduu nebigu u yidhi loo yidhaahdo dad badan baa waxay odhanayaan oo diyaaraduhu ma baadiba oo tareennadu ma baadiba oo gawaadhidu ma baadiba oo saacaduhu ma baadiba oo muraayaduhu ma baadiba muraayaddan indhaha la gashanaya kullu daalika waa wax la soo darisiiyey wuxuu nebigu ogaana maaha waxaa la odhanayaa kullu dalika waa umuur dunya laa umuur اddiin umuuraha aad sheegteen dhammaantood waa umuuro adduunyo adduunyadana wax cusub in lagu soo darisiya mamnuuc ma aha bisharti inaynay xaaraan ahayn antum aclamu biumuuri dunyaakum lama odhan umuurta adduunyadu waa inay tawqiifi noqotaa lama odhan waa in nasun ay ku taagan tahay lama odhan lakin waa inayna xaaraan ahayn waxaana asal u ah ashyaada naafica ee umuurta adduunye ah inay mubaax tahay baa u asala daliil xaaraantinimeeye haddaan la helin daliil xaaraantinimeeye haddaan la helin waayo nebigu salى اllahu alayh wasalam waxa uu yidhi wamaa sakata canhu fahuwa mima cafaa lakum waana xadiis xasana wuxuu ka aamusay waa wuxuu idin cafiyey oo idin dhaafay waa cafwi yani waa mubaax xadiis kale wuxuu sheegaya xadiiskii daara qudni wasakata can ashyaء raxmata lakum غayra nisyani falaa tabxasuu canha xadiiskaana jamac culamada ka mida taxsiinisay wuxuu allah yidhi wasakara lakum ma fi الsamaawaati wama fi اlardi jamiica minhu wasakara lakum idinka aawadiin buu idin sakiray ba la yidhi marka in lagu intifaaco inuu ashyaadan ilaahay u abuuray oo u sakiray ayuu ilahay inoo sheegaya wuxuu kaloo allah yihi wuxuu kaloo allah yidhi huwa aladi khalaqa lakum ma fi اlardi jamiica allah waa ka idin abuuray wax kastoo arlada ku sugan khalaqa lakum idinka aawadin buu abuuray marka umuurta dunyawi ah ashyaada dunyawiga ah ee naafica ah waxa u asala ibaaxa u asala marka xadiiska sheegaya kulu bidca dalaala waxaa loo jeedaa kulu bidca fi اdiin bidco kastoo diinta lagu soo darisiyaa loo jeedaa xaggee laga keenay qeydka fi ddiin waxaa laga keenay qeydkaas xadiiskan man axdatha fi amrina amarka uu nebigu isu nisbaynaya waa amru اddiin laa amru اdunya labada xadiis markaad isugayso waxay isku noqonayaan macno ahaan kulu bidca fi اddiin fahiya dalaala bidco kastoo diinta lagu soo darisiiyaa waa baadi xadiiskuna waa caamnimadiisaas waa caamkiisaas nebiguna salى اllahu alayه wasalam taksiis ma gelin wax taksiisa ma gelin oo waxba kama reebin waxaan farqi kale lahayn bidcada la soo darisiinaya inay caqaa'id ku saabsan tahay iyo inay cibaadaad ku saabsan tahay yacni farqi ma kala farqi ma kala waxay noqonaysaa baadi bay markaa noqonaysaa waxaana ka mid ah waxyaalaha bidaca ee lasoo darisiiye baadida ah baryada marka amwaadda la baryaayo waana bidca mukafira waa bidco wax gaalaysinaysa istikaasada amwaadda la gargaar weydiisanayo la baryayo ayaa ka mid ah xabaalaha lagu dawaafayaa ka mid ah xabaalaha markaysaga waxa loo nadraayaa ka mid ah wax loo qalaayo oo loo nadraayo yacni ayaa ka mid ah xabaalaha laga barakaysanayaa ka mid ah kullu dalika waa bidac waana bidac dalaala bidac dalaala weyi qaarkoodna waa umuro kufri ah oo milada iyo diinta laga baxaayo nacuudu billahi min dalika kulih bidca cibaadaadka lagu soo darisiiyo waxay culamadu u qaybiyaan bidac xaqiiqiya bidcatun xaqiiqiya wa bidcatun idaafiya laba nooc bidca xaqiiqi ah iyo mid idaafi ah bidca xaqiiqiya waa maxay waa bidcadan yani sharciga asalka ku lahayn waxay noqonaysaa bidca xaqiiqiya oo marnaba sharcigu jumlatan wa tafsiilan shaygaas sinaba uma sharciyeyn waxaa la odhanaya waa bidca xaqiiqiya nooc kalena waxa la yahay bidca idaafiya bidca idaafiya waa maxay waa shay shareecada asalku leh laakiin qaabka ama kayfiyada ama suurada ama sifada ama waktiga lagu xadiday lagu khasisay ee la samaynaayo qaabkaasuu bidca ku noqday taas waxaa la yhaha bidca idaafiya la yidhahdaa bidca idaafiya ayaa la yidhahdaa taas in badan dadka waa ka dheh gashaa dad badan bidcada bidca idaafiya la yidhahdo tusaalaheedu waxay tahay masalan dikrigii salaada marka laga baxo waxa uu nebigu ina amray sala allahu alayh wasalam in la tasbiixsado subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar yani in la yidhahda layn amray yani ta noocaas ah dadku markaa inay kayfiyadii ay sameeyaan kayfiye ay la jahrayaan oo codka isla eeganayaan cod keliya inay ku wada qaadaan waxay noqonaysaa ta noocaasi markaa bidca idaafiya bidca idaafiya noqonaysa ahlu cilmiga qaarkood waa qabaan in lala jahro lakin waxay leeyihin qof waliba gaarkiisa ha ula jahro oo saraha ugu qaado oo xadiidka ma kuna nacrifu inqidaء صalaati الnabiy salى اllahu alayه wasalam ila bالtakbir xadiidka ibnu cabaas ee صaxiixa imaamu shaafici wagayruh waxay ku xambaareen inay ahayd litacliim baris uu nebigu sala allahu ala slm dadka baraayay markaa hore inuu sare ugu qaaday lakiin markii dambe aanu laazimin lakiin calaa kulli xaal culamo qabtaa waa jirtaa in lala jahro shaafici imika wuxuu leeyahy waxaa sunno ah inuu qofku hoos yani markaa subxaan allah subxaan allah subxaan allah subxaan allah hoos uu yidhaahdo salaadda dabadeeda alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah inuu hoos uu yidhahdo aanu la jahrin waa sunnaa ah buu leeyahy wahaa culamo qabtaana waa jirtaa in sare loo qaada inay hadda sunno tahay laakiin labada qolo qolona ma qabto in cod isku mid ah oo lagu luuqaynayo in subxaan allahi hal mar ay la wada dhawaaqaan dadku codka isla eegtaan siinka iyo ba'da iyo xa'da mid walba markaysa markaa la ysku beego kayfiyadaas waxay noqonaysaa kayfiyo yani khilaaf khilaafu sunna bidcaa misaal kale masalan dikriga inta xalqad la isugu yimaado in la yidhaahdo waxa weeye intaasoo goor waxaad tidhahdaan alxamdu lilah intaasoo goor allahu akbar yani qaabkaa la sameeyo saxaabada qaarkood waa inkireen waana bidcadii idaafiga ahayd abu muسى aلأشعrي waxa uu yihi cabdالlahi بن mascuud buu u tegey markaasuu yihi inii ra'aytu fi اmasjidi amra ankartu walam ara bxamd الlahi ilaa khayra waxaan ku arkay masjidkii arrin aan qoonsaday abu muسى aلأشعrي baa ku odhanaya cabdالlahi بن mascuud walam ara bxamd الlahi ilaa khayra haddana ilaahay mahadiye ma arag khayr waxaan ahayn haddii khayr un tahay wuxuu arkay muxuu u qoonsaday qaab aanu hore u arki jirin buu arkay wuxuu yidhi eh, waxaan arkay dad u fadhiya si waageera oo gooba a ah u fadhiya oo nin uu ku leeyahay kabiru mia hallilu mia sabixu mia boqol goor allahu akbar dhaha boqol goor subxaan allah dhaha boqol goor alxamdu dhaha boqol goor laa ilaha illa allahu dhaha hallilu mia markaasuu yidhi maxaad odhan weyey sayi-aadkiina tiriya cabdullahi bin mascuud waa soo socday waa soo hagoogtay oo hagoog buu jiqis ku siiyey si aan loo garan oo u hubsado arrinka xalqaddii la fadhiyey dhinaceedu fadhiistay dabeedna waa dhegaystay sidii loo sheegay iyagoo leh ayuu ka maqlay markaasuu maradii iska furay hagoogtiibu iska furay oo iska qaaday si loo garto markaasuu yidhi yaa ummata moxamed ma asraca halakatakum ummaddii nebi moxamedey maxaa halaagiina ka deg deg badan hadihi aaniyatuhu lam takasar wa hiyaabuhu lam tabla nebiga weelkiisuu wax ku cuni jiray weli ma burburin dharkiisina weli ma idlaan yaani waktigii nebigu sala allahu alayh wasalam idinka tegeyba waa dhoweyde maxaa halaaggiina ka deg deg badan markaase yaa abaa cabdiraxmaan ma aradnaa ila alkhayr aba cabdiraxmaan ow khayr waxaan ahayn ugamaanu jeedin markaasu wa kan min muriidin lilkhayri lan yusiiba oo fara badana mid khayr doonaya oo khayrkii aan helaynin oo haleelaynini fara badana yani wuxuu tilmaamayaa niyadu inay wanaagsan tahay keliya inaanay ku filayn ee sida loo rabo niyadu inay wanaagsan tahay oo ikhlaas iyo niyo wanaagsan loola yimaado in camalku sunnada inuu waafaqsan yahay na la rabo taasuu tilmaamaya markaasuu u sheegay oo yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu noo sheegay dad markaa diinta ka xuubsiiban doono ka murkudi doona ma garanayo buuhi badankii badankoodu inay idinka yihiin xadiidkaa daarimi baa soo wariyey waana saxiix waxaanu tilmaamayaa bidcada idaafada idaafiyada xuji uu yahay waayo saxaabada mukhaalif lama ogaa qowlka saxaabigana haddaan mukhaalif la ogeyn waa xujo culammadii saxaabadu saasay u inkireen iyadoo dikriga markaa hadda la odhanaya waa allahu akbar iyo alxamdu lilah iyo laa ilaaha ila allah iyo subxaan allah hadda shalilaya sheekh hebel ma aha hadda xadra ma aha hadda istikaasiya gargaar weydiisad ma aha yacni amwaad la baryaayo waxaa la odhanaya saxaabadii diidayaan ayna ku tilmaamayaan wax lagu halaagsamaayo inay tahay waa in si jamaca inta laysugu yimaado tiro yacni dikriga loo xadido aan sharcigu xadidin dabadeedna marka waxa weeye si jamaca loo qaado allahu akbar subxaana allah alxamdu lilah taasay saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam ku tilmaamaya wax lagu halaagsamaayo bidcada idaafiga waxaa ka mid ah haddii cidi ay tidhaahdo salaadda ciidda ha loo addimo hana loo qiimo adaankiiyo iqaamadu waa alfaad dikri ah oo khayr baa la odhanayaa laakiin mawdica caynkaasa maadaama adaan iyo iqaamo aan loo sharciyeyn in la yidhaha salaada iidda markaanu isugu nimaadnaanu marka isagaa la adimaya allahu akbar allahu akbar yani marka adaan la adimaya oo dabeedna hadhowna waa la qiimaya waxaa la odhanaya waa bidca dalaala waxaa la odhanaya waa bidca waana bidca idaafiya waayo nebiga iyo sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisi may samayn haddii khayr ku jiri lahaa in mawdicaas adaan iyo iqaamo lala yimaadana nebigi iyo asxaabtiisaa samayn lahayd low kaana khayra lasabaquuna ilay haddii khayr arrinkaasi ahaan lahaa nebiga iyo saxaabadiisa inooga dheerayn lahayd inooga dheerayn lahaa nebiga iyo asxaabtiisa ayaa inooga dheerayn lahaa oo markay gaaladu yidhaahdeen low kaana khayra ma sabaquuna ilay وqاl الذina kafaruu للذina آmanuu low kana خayrا ma sabقuna ilayh waxay culamadu sheegeen sida alcalaama ibnu kahiir alcalaamaة ibnu kahiir kitaabkiisa tafsiirkaa ku sheegayo in ahlu sunuhu ka istimbaadeen wax kastoo khayraba in صaxaabada rasuulku salى الlahu عalيه waslm inooga dheereeyeen saas aawoodee ahlu cilmigu waxay caado u leeyihin markay bidca inkirayaan inay yidhahdaan low kana khayra la sabقuna ilayh waxayna sidaa u odhanayaan mukhaalafatan lilkufaar khilaaf gaalada la khilaafayo daraaddeed ilaa haddii la yidhaahdo khayray inooga dheereeyeen baa khayraynay inooga dheerayn baa jira haddii la yidhaahdo khayraynay inooga dheerayn baa jira haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa tashabuh bilkufaar gaalada in la shabahay noqonaysa waxaana layna amray in gaalada aynu khilaafno taasaa layna amray man tashabaha biqawmin fahuwa minhum adilada khaalifu khaalifu ku soo aroortayna waa badanta almuhim dacwada sida dadka loogu yeedhayo lafteeda waa inay noqotaa mid waxa weeye markaa sharciga loo daba fadhiyo oo nebigu sala allahu alayh wasalam siduu ugu yeedhay saxaabadiisu waa inay noqotaa ee qaab kale oo khilaafsan waa inayna noqon qaab kaloo khilaafsan waa inayna noqon qul hadihi sabiilii adcuu ilى اllahi calى basiirati ana waman itabacanii marka manhajka la raacaya waa inuu noqdaa yani manhaj nebiga salى اllahu alayh wasalam lagu raacayo hadda taa macnaheedu ma aha inaan mikrofoonada iyo cajladaha iyo yani markaa aalaadka la midka ah ee codkii sii gudbinaya inaan la isticmaali karin ashyaada noocaasi waa wasaa'il gaayada u khidmaynaysa mamnuucna aan ahayn lakiin waxaa kala duwan wasaaisha markaa mubaaxa ah ee maqsuudkii la rabay sii caawinaysa ee aan mamnuucana ahayn iyo usluub marka isagaa khilaafsan in lala yimaado o ariiqo khilaafsan lala yimaadaa waa laba shay oo kala duwan waa laba shay oo kala duwan adaanka marka la adimayo in microfoonada lagu adimaa waa banaantah waa mashruuc waayo codka in la dheereeyo waa mid la rabo fainahu andaa sawtan saw xadiiska kuma soo arooriyo isagaa cod dheer marka cod dheerayntu codka in la dheereeyaa waa maqsuud wasaaishan hadda tabliiqa yani markaa ama gaadhsiinta caawinaysa waa cajiladaha iyo waxyaalaha la midka ah yani tan noocaasina waxa weeye liundirakum bihi waman balagh yani waxay ka qayb qaadanaysaa faafitaankii diintu faafaysay iyo gaadhsiintii markaysa waxaan markaa la rabay in dhul badan la gaadhsiiyo oo dadka la gaadhsiiyo ayay caawinaysa mukhaalafa ku jirtaana ma jirto laakiin waxa weeye waxyaalaha yani mukhaalafaadka ku jiro oo dadka qaarkood ay dacwada markaysa marka ay ku daraan sida waxyaalaha markaa tamhiiliyaadka ay yidhaahdaan oo ay markaa waxa weeye sameeyaan dadka qaarkood yacni markaa intay yidhaahdaan ghazawaadkii baanu soo bandhigaynaa ghazawaadkii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisii ay yidhaahdaan waxaanu matelaynaa dagaaladii jihaadka taasna dadku waa ku intifaacaya ay sidaa yidhaahdaan oo ay dabeed markaas sameeyaan yacni markaa tamsiiliyaadka noocaasa ay sameeyaan ay leeyihiin dagaaladii baan matelaynaa waa mid iyadu markaa aan bannaanayn wey waa mid aan bannaanayn wasiilo markaa mubaaxana noqon mayso waxayna u noqonaya mukhaalafaad badan bay koobsanaysaa mukhaalafaad badan oo sharci ah ayay markaa koobsanaysa mukhaalafaadka waxaa ka mid ah waa midda koowaade dadka qaarkood baa la odhanayaa gaaladii matela markaasay gaaladu isu eh, isu ekaysiinayaan oo iska dhigayaan yacni inuu markaa yahay abu jahl yahay ama hebel yahay markaasuu maqaalaadkii kufrigiiy iyo hadalladii gaalnimada ahayd ku hadlayaan hadaladii gaalnimada ahayd ee abujahal ku hadlay ayuu ku hadlaya ila abujahal buu iska yeelyeelayahay yaa u baneeyey inuu abu abujahal iska yeelyeelo yaa u baneeyey hadallada kufriga inuu ku hadlo man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum so ilahay eh, sow nebigu ma odhan sala allahu alayh wasalam man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum ka qolo isu ekaysiya iyagu ka mid yahay sow nabigu ma odhan sala allahu alayh wasalam laysa mina man tashabbaha bigayrina nagama mid aha ka cidaan annaga ahayn isu ekaysiya nagama mid aha waxaa ka mid ah asxaabtii rasuulka sala allahu alayh wasalam ayaa dad liita oo fasaqa ah oo faasiqiina baa la odhanaya metela taasina waxa weeye qadarkii saxaabada meel lagaga dhacayo weeye in fasaqo la yidhaahdo niman faasiqiin ah akhlaaqdoodu lidato asxaabtii rasuulka sala allahu alayh wasalam idinku iska dhigdhiga yani taasna waxa weeye waa mid marka waxawan iyaduna khalada wey waxaa ka mid a ah, sawiradan laftooda markaa la soo daynaayo yani adilo badan oo waciiddaa ku soo arooray sawirada marka mukhaalafaadka ku jira bay ka mid tahy waxaa ka mid ah dadka waxa weeye waxyaalaha caynkaasa soo geliyaa ma kala hufaan oo ma kala shaandheeyaan akhbaarta waxay arkeen yani wixii ay arkeen meel inay ku qoran tahayba ila culamo ma ahe ma kala baadhaan saas aawadeed waxyaalo badan aan saxiix ahayn oo qalad ah ayaa markaysaga ku jira oo ay koobsanay marka almuhim waxaa ku jira mukhaalafaad badan oo sharciya baa ku jira saas aawadeed culamadu markaysaga waa ka digeen waana xaaraantinimeeyeen kutubna waa ka qoreen ahlucilmiga qaarkood mu'alafaad bay ka alifeen tamhiilka caynkaas iyo xurmadiis waxaa ka mid a ah mualafaadka laga alifay mualaf uu leeyahay asheikh اlcalaama bakri abu zayd raximah اllah oo xurmadiisa kaga hadlayo inay xaaraan yihiin ashyaadaasi xaaraan yihiin waxaa ka mid a ah, asheikh alcalaama cabdisalaam barjas raximah اllah isaguna waxa uu ka leeyahy risaalo oo kaga hadlayo culamo kale kaleo musanafaad ka qoray iyo culamo fataawooyin ka soo saaray dirkubana waa jiraan dirkuba waa jiraan saas aawadeed yani ariiqa caynkaasi waa ariiqo yani markaa qaldan aada iyo aad in la ysaga ilaaliyana ay tahy marka waxyaalaha bidaca waa in aad iyo aad looga taxadiraa oo la ysaga jiraa bidcada waa inaan la fudaydsan bidcada waa inaan la fudaydsan waayo bidcadu dee waxay leedahay khatar aada u weyn bay leedahay bidcada yari bidcada weyn bay qofka u sababaysa cabdullahi bn mascuud markuu yidhi nebigu wuxuu noo sheegay sala allahu alayh wasalam dee diinta diinta uga murkudi doona uga bixi doona kamaa yamruqu الsahmu min aramiya falacala aksarahum minkum waxaa laga yaabaa badankiinu inaa kuwii tihiin bidcaday markaa hayeen waa bidca idaafiya waa bidcada wardiga ku saabsan waliba waxay odhanayaan ay tahay subxaana allah iyo alxamdu lilah iyo allahu akbar adkaarta iyo adkaarta la midka laakiin qaabkay u samaynayaan maadaamay noqotay qaab khilaafsan qaabkii nebigu salى اllahu alayه wasalam u sharciyeeyey wuxuu tilmaamay cabdullahi bn mascuud in bidcadii weyneed ee khawaarijta inay sababto inay halis u tahay siduu ku maleeyey inay u dhacday camr bnu salama oo taabiciinta ka mid a ah, xadiidkana cabdullahi bn mascuud ka soo warinayay wuxuu yidhi فرأynا cاmة أuلئiكa الxلq يطاacinuuna yومa النهrawاni mعa الkhawاriج waxaanu aragnay buu yidhi raggii xalqadaha ama meelahaas markaa fadhin jiray ee dikriga caynkaasa ku jiray qaabkaas ku jiray iyagoo maalintii nahrawaan aanu warmaha isdardaraynaanu aragnay buu yihi oo ay safka khawaarijta kusoo jiraan khawaarijtu waa qolo lunsan oo baadiyowday nebiguna sala allahu alayh wasalam sii sheegay ou ka digay iyagoo safka khawaarijta ku soo jira oo aan warmaha isgelgelinayn aanu aragnay buui iyaguna ayna dardarayaan anaguna aanu dardarayn qoladaa khawaarijtana waxaa la dagaalamay cali bn abi aalib radia allahu canhu ardaah ayaa la dagaalamay iyo saxaabadii rasuulka salى اllahu alيyه wasalam kale badankooda ayaa la dagaalamay oo safka cali ku jiray marka halkaa waxaa laga qaadanayaa bidcada yari in bidcada weyn ay sababayso bidcada yari in bidcada weyn ay sababayso ayaa laga qaadanaya marka bidaca waa in laga taxadiraa aad iyo aad laysaga jaraa oo layska ilaaliya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk